بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله المزيد في متصل الأسانيد waxaan ku jiray qeybtii xadiidkii marduudka ahaa qeybtiisii dacniye wax laga sheegay dacnigaas raawiga toban shay mid kamida ah ayaa lagu dacniyey oo shan ay cadaalad tahay shanna ay xifdiga tahay tobankaas ayaga a qeybtii maxaan ku jiray kii lixaad mise kii toddobaad yah almukhaalafa lithiqaat mkhalafa lhiqaat wayantuju taxtahu khamsatu anwaaci min culum اxadiid waa kaynu soo yiri shan nooc oo culum اxadiid aha waxay soo hosgelayaan almukhaalafa mukhaalafadaasi toddobaad shantaa iyaga ah waxay ahaayeen almudraj wاlmaqluub labadaasoo soo maray waxaa haysa almazidu fi mutasili اasaniid iyo almuaribu wاlmusaxaf shantaas waxay soo gelayaan qodobka ah almukhaalafa in raawiga lagu dacniyo bisababi mukhaalafatihi lihiqaat mukhaalafada uu khilaafay hiqaada raawiga marka lagu dacninaayo shan shay bay mukhaalafadaa noqotaa idraaj ama mudraj mxuu ahaa maqluub almazid fi mutasili اlasaniid almuarib wlmusaxaf shantaa wey labadii hore waan soo qaadanay u horeysay almudraju walmaqluub qeybta saddexaad waxaa weeyaan ee mukhaalafadaa soo hosgelaysa almaziidu midka la ziyaadiyey fi mutasili اlasaniidi asaniidii taxneed lagu dhex daray sanad daahirkiisa uu yahay mutasil xiriiro ayaa waxaa lagu ziyaadiyey raawi ama raawiyaani laba raawi baa lagu ziyaadiyey labadaa raawi la-aantood yuuna sanadku mutasil yahoo xidhiiraa labada raawi oon meesha la gelinin bay ku fiicneedoo la-aantood buu sanadku mutasil ahaan lahaa faziida waxaa lagu ziyaadiyey biraawin aw raawiyaani magacaasuu la baxay marka almaziidu kii la ziyaadiyey fii mutasili اasaniidi asaaniidii xidhiidha la xiriiriya dhexdeeda midkii lagu ziyaadiyey ayaa la yidhaahdaa oo dariiqaas kale isagoo oon ziyaadada wadanin buu xadiidku mutasil ku ahaa nin raawada kamida ah wahmi ku dhacay qof buu ku ziyaadiyey sanadka aan kamid ahayn ama labuu ku ziyaadiyey tacriifu almazid tacriifkiisu waxaa weeyaan luqatan almazidu ismu mafcuul weeyaan oo kii la ziyadiy min aziyaada laga keenay wاlmutasiluna lidul munqaicu baa mutasil yihahdaa xadiidku ama sanadkiisa munqaic weeye waa kala go-an yahay waxba ka maqan ama mutasil waa xiriiraa midkan mutaصil weeye wlasaniidana jamcu isnaadin isnaad la jamciyo asaniid lagu jamciyo weeye waa mufradaadkii luqawigaheed isilaaxi u imow maxaa la dhahaa cinwaankan almazidu fi mutasil asaniid oo wada socota macnaheedu maxay tahay wuxuu leeyahy ziyaadatu raawin raawi la ziyaadiyo wey fi ahnaa'i sanadin sanad dhexdiis lagu ziyaadiyo daahiruhu daahirkiisuna uu yahay alitisaalu xiriir isana daahirkiisa itisaal iyo xiriir uu yahay oo xiriira oo raawi lagu dhex daro ama laba raawi lagu dhex daraa waxaa la dhahaa almaziid kii la ziyaadiyey fi mutasili asaniidi ziyaadatu raawin raawi la ziyaadiyo fi ahnaa'i sanadin sanad dhexdiis ziyaadadaasoo daahiruhu ama sanadkaasoo daahiruhu itisaal u yahay <clears throat> mithaaluhu ma rawaahu ibn اmubaarak cabdullahi ibn mubaarak almarwazi yaa wuxuu wariyey qaala xadahanaa sufyaan ayuu yihi athawri can cabdiraxmaan ibni yaziidin buu yihi qaala xadathanii busr bnu cubaydillaah qaala samictu abaa idriis alkhawlaani caa'idullahi qaala samictu waathira yaquulu waathira oo leh samictu abaa marthad baan maqlay ah wathilat bn asqa aba marthat haduu yahay marka wathilahaas asqa waa saxaabi wuxuu ka warinaya saxaabi buu ka warinayaa aba marthat ninka la yiraahdo <clears throat> ibn اlxusein saxaabiyu mashhuur shahid bd shahid badriyun shahid almashaahida kulaha bay dhahan dagaalkii baderna waa ka qeyb galay u horeeyey mashaahidda inteedii kalena waa ka waa ka wada qeyb galay yaquulu asagoo le samictu waxaan maqlay aba marthadkaas baa leh rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam baan maqlo yaquulu leh laa tajlisuu cala lqubuuri qubuurta korkeeda ha ku fadhiisanina walaa tusaluu ilayha xaggeedana u tukanin oo qiblada iyo inaga marin xagga qibladana inaga marin oo sutraha ka dhiganina hana ku fadhiisanina in marka lagu xadgudbo qubuurtii iyo asxaabulqubuurkiina lama ogolo in cibaadadii iyo tawxiidkii ay kaa dhaawacdana oo tacdiim iyo cadamo aad u muujisana lama ogolo marka ayada in lagu fadhiista lama ogolo oo waa xaggooda dhinacooda la xurmeynaya walaa tusaluu ilayha in ayada la tacdiimiyo deena salaadaba xaggeeda loo tukadana ayaduna cibaadadii bay dhaawacaysaa lama ogolo xadiidkaasa marka waxaa mithaal u yahay almazidu fi mutasil asaniid yuu mithaal u yahay siduu ugu yahay waatan aziyaaratu ziyaadada fi hada mithaal mithaalkan ziyaadada gashay maxay tahay aziyaaratu fi hada mithaal fi mawdicayni laba meelood bay ziyaado ka gashay almawdic اlawalu meesha u horeysa ee ziyaadadu gashay fi lafdi sufyaana sufyaan sheegidiisa wey meesha lagu sheegay kuma jira sufyaan sanadka sid sufyaan la-aan sufyaan la-aantii mutasil yahay wlmawdic thani meesha labaadna ee ziyaadadu ay gashayna fi lafdi abaa idriis wey abaa idriiska meesha gala isagana waa ziyaado wa sababu ziyaadati ziyaadada sababta keentay fi lmawdicayn labada meeloodba huwa waxaa weeye alwahmu wahmi iyo ismoodsiis wey wahmiga qofka iskale uu sheegi doonaa labada meelba wahmi baa galay midka sheegay sufyaanna wahmi baa galay oo ibnu mubaaragaasi cabdullahi ibn mubaarag ardadiisa wey midka abaa idriis sheegayna isagana wahmi baa galayoo waa ibnu mubaaraga laftirkiisa marka laba wahmi baa ku jira oo mara ardadii cabdullahi mubaarag baa wahmisay oo isboodsiis ku dhacay oo sufyaan meesha gelisay mara cabdullahi mubaarak baa wahmi ku dhacayoo abaa idriis a meesha ku jira ma soo geliye marka alwahmi weeyaan ama ziyaadatu sufyaan siduu wahmi u dhacay buu ku sheegaya sufyaan ziyaadadiisu fa wahmun waa ismoodsiis iyo khaldan miman baa khaldamay oo ismoodsiiyey duuna ibni mubaarakin cabdullahi ibnu mubaaragaasi maa rawa ibnu mubaarak ku bilaabana hadalka ardadiisi wixii ka hooseeyey ardadiisaa ayaa wahmigaas ku dhacay oo sufyaan keenay lianna cadadan tiro min athiqaati oo hiqaada yaa rawow xadiida xadiidka naftirkiisay weriyeen xadiidkan laa tajlisu cala alqubuuri walaa tusalli ilayha bay weriyeen sanadkiisi bay taxeen sidanayna ku weriyeen can ibni mubaarak can cabdiraxmaan binu yaziidin mubaasharatan saasay oga wariyeen cabdullahi mubaarak iyo cabdiraxmaan ibnu yaziid nina uma dhexeeyaba sanadka dariiqa kale ee lasoo irtiqaadi kale ay wariyeen toos cabdullahi mubaarak wuxuu oga warinayaa cabdiraxmaan binu yaziid buu ka warinaya in marka sufyaan dhexda la geliyo yaa wahmi ah oo sanadku wuxuu mutasil ku yahay min riwaayati ibn mubaarakin can cabdiraxmaan ibnu yaziid saasuu sanadku taxaye rawa hiqaatu ba waxay wariyeen cadada min athiqaat raw wariyeen xadiida can mubaarak bay ka wariyeen can cabdiraxmaan ibni yaziid mubaasharatan bay toos oga wariyeen meeshaasna maxaa u dhexeeya ibnu mubaarak iyo cabdiraxmaan maxaa udhexeeya sufyaan baa udhexeeya wakaa ziyaadada marka waa sufyaan fii mutasil asaniid bu ziyaadada gashay sanad mutasiloo xiriira walam yadkuruu hiqaadii mayna sheegin sufyaana sufyaan mayna sheegin bayna ibnu mubaarak iyo cabdiraxmaan dhexdooda hiqaadii kale sufyaan mayna sheegin waxa wahmiga marka ku dhacay ee ziyaadadan la yimid waa ardadii ibnu mubaarag wey wa minhum waxaa kamid aba ruwaadda hiqaada ah ee xadiidka duruqda kale ku werisa waxaaba kamida man saraxa dad cadeeyey fiihi fi lisnaadi sanadka bilikhbaari oo ibnu mubaarag oo le akhbaranii ama samictu cabdiraxmaan baan maqlay cabdiraxmaan ibnu yaziid baan toos oga maqlay isagoo le oo cancanaba xataa ayna ku jirinba ixtimaal qofbaa qof kalaa geli karaba aan ayna ka suuroobi karinoo tasriix bilikhbaar ah, samictu iyo xadatha iyo akhbara yay بعض aruwaat ibnu mubaarak kaga wariyeen can cabdiraxmaan بن yaziidin halkaas waxaa noo caddaatay in ninkan ابن mubaarak layidhaahdo sufyaankaasi asaga iyo cabdiraxmaan udhexeeya inuu ziyaado ay tahay oo khada uu yahay ba ziyaadada labaad laba ziyaade aheede wa ama ziyaadatu abaa idriis abaa idriis alkhawlaani asagana sanadka ku jira soo maaha wuxuu udhexeeyaa busri bn cubaydilaahi iyo waathila labadaas dhexeeya asaguna wahmi weeyaan oo ziyaado weeyaan oo fa wahmun waxaa wahmiyey wahmun weeyaan min ibn mubaarak cabdullah ibn mubarak laftirkiisa wahmiyey oo ismoosiyey lianna cadadan inuu wahmiya waxaan ka ogaanay tiro oo min athiqaati kamida rawo waxay wariyeen alxadiida can cabdiraxmaan ibnu yaziid bay ka wariyeen falam yadkuruu abaa idriis mayna sheegin oo maxay dhaheen cabdiraxmaan ibnu yaziidi qaala xadathanii busr bn cubaydilaahi qaala samictu waathila saasay dheheen abadrisa mana sheegin abadrisa may sheegin lanna cadada min athiqaat raw xadiid can cabdiraxman bin yaziid bay ka wariyeen cabdiraman bin yaziidna wuxuu ka warinaya busr bin cubaydilaahi busrigaasaa toos waathila oga warinaya falam yadkuruu abaa idriiska meesha ku jira mayna sheegin wa minhum waxaaba kamida hiqaadaasi man dad baa kamida sharaxa cadeeyey bisamaaci maqal bisamaaci busrin busr ninka la yihaahdo waa busl bn cubaydilaahi inuuba ka maqlay min waathirata bay caddeeyeen kol haddii aad uu ninka la busrun uu toos oga maqlay waathira waxaad ogaatay ninka meesha ku jira ee la yihahdo cabdiraxmaan ibnu yaziidaas inuuna meesha abaadiriiskaas abaadiriiska inuusan jirin baad ogaatay inuu jirin baad ogaatay ayb marka waxaa weeyaan sanad mutasila ayaa ziyaado la geliyey <clears throat> shuruudu rabi ziyaadati ziyaadada marka la radinayo ee laleeyahay ziyaadadan sufyaan baa meesha ku jira sara aba idriis baa ku jira sara laleeyahay ziyaadada marka la radinayo shuruud baa loo shardiyaa yushtaradu waxaa la shardiyaa liraddi ziyaadati ziyaadada radinteedu wa iyo ku tirinteeda wahman khalad miman zaadaha qofka ziyaadiya uu ku khaldamay marka laleeyahay qofkan hebel baa ziyaadada la yimid oo wahmi baa ku dhacay laleeyahay la radinayo ziyaadada waxaa loo shardiyaa shardaani laba shardi wahumaa labadaa shardi waxaa weeye ko an yakuuna inuu yahay man lam yazidha qofka aan ziyaadada la imaanin dariiqa aan ziyaadada lahayn adqana mid ka sugid badan miman zaadaha qofka ziyaadiye dadka ziyaadada la yimid iyo kuwa aan xadiidka sanadka isagoon ziyaadada lahayn warinaya kuwa biduuni ziyaadada ah inay ka idqaan badan yihiin oo ka dabdi badan yihin o ka xifdi badan yihiin ayaa shardi ah marka waxaa ley adiga dadkii kaa hiqaysnaa ee kaa idqaan badnaa ayaad khilaaftaa laleeyahy ziyaadadan aad la timid cishaa laleh laga aqbal maaye laba an yaqaca tasriixu waa inuu dhaco tasriix bisamaac dhawaaq ama muujin iyo cadayn simaac uu maaratay waa inuu ku caddaado fii mawdici ziyaada meesha ziyaadada qofka hadda uu geliyey ayadoon ziyaadadayna ku jirin waa in samico ay ku jirto oo mathalan samictu inuu yihahdo mathalan busr bn cubaydillaahi samictu waafilata ka maqlay samictu waafilata fain ikhtalla shardaan labadaa shardi hadday meesha ka nusqaamaan o ka maqnaadaan o amase waaxidun mid baa meesha ka maqnaaday itqaankii baa la waayay oo labadan sanad midka ziyaadada wataaba laga yaaba inuu itqaankii xagga xifdiga ku xoog badan yahay ama isku mid bay noqdeen ma ahe tasriix lama hayo bisamac lama hayo in iftalla shardaan laba shard labadii shardi baa la waayey aw waaxidun mid oo minhumaa kamida ah la waayey tarajaxat iziyaadatu ziyaadada raajix noqon waqbilad waa la aqbalaya marka ziyaadada waa la aqbali maxaa yeelay ninkan isaga ah ziyaada laga wataaba nin baad ka tagtay ninka ka tagtay baa nin la imaaday bu kuleh anaaba kordhiyey oo xifdiyey maa taxfad wlxaafidu xuja calaa man lam yaxfad ninka wax xifdiyaa xujo badan tarajaxat ziyaadatu ma rajax maysa waa lala aqbali ziyaadada markaas oo ziyaadada la radin maayo maxaa yeelay itqaan qofkaan ziyaadada wadin oo atqana lama helin tasriixna lama helin bisamaaci lama helin wa cudda isnaadu alkhaali waxaa lagu tirinaya marka haddii ziyaadada la aqbalo ziyaadada la rajaxo sanadkan kale ee ziyaadada aan wadanin dadkii ayagaa ka maqan see la yeeli munqadic wey rag baad meesha ka saartay sufyaan baa meesha ku jiray abaa idriis baa ku jiray waad ka saartaa laleeyahy dariiqa kalea la qabsanba wucudda waxaa lagu tirin alisnaadu alkhaali sanadka khaaliga ka ehe ka maran min min tilka ziyaada ziyaadada ka maran waxaa lagu tirin munqaican xaala kowni munqadican uu yahay waxaa laleeyahay sanadkana sufyaan iyo abaa idriis oo ziyaadaha la socda waana rag raggaa ayaga ziyaadada wataa adqan ah simaac bayna ku wariyeen laftirkooda kan ziyaadada aan wadina nusqaanta wata waxaa laleeyahay inqidaac baa sanadkaada ku jira waxaa ka maqan sufyaan waxaa ka maqan abaa idriis alkhawlaani asaga baaba laqabsanba laakina inqiaacu ha ahaado munqaice inqiaaca waa keema kii daahirka kii khafigaha ah. wuxuu leey laakina inqiaacahu khafiyun waa mid qarsoon wahuwa aladii yusamaa lagu magacaabo almursal lkhafi mursalkhafigii aan soo maray ayaa meeshaan ku cadaanaysa marka oo nushaantiibaa waxay noqotay inqidac baa ku jira mursalulkhafi buu noqonaya isagana daciif noqonaya waa goorma haddii laba shardi la waayo labadaa shardi laakiin haddii la helo ziyaadadaasaa la qabsano waxaa laleeyahay wahmi baa kugu dhacay dadkan aad meesha soo gelisay khalad aad gashay weeyaan sanadkaa kale dadkaa kaa adqansanee kaa xifdi badan simaacana ku wariyey dariiqoodaa saxa adigana ziyaadadooda wahmi weyan waa la xiraya haddii labada shardi la helo wey wa ilaa waa la isdhaafsanaya marka had boqolaa laladi alictiraadaat alwaaridatu calaa iddicaai wuquuci ziyaada ictiraadaadka iyo mucaaradada alwaaridatu ku soo arooreysa calaa iddicaai wuquuci ziyaada inay ziyaado meeshan dhacday sheegashadeeda ayaa waxaa la geliyay ictiraadaadoo la mucaaraday yuctaradu waxaa la mucaaradaa calaa iddicaai wuquuci ziyaada ziyaado inay dhacday sheegashadeeda biictiraadayn laba mucaaradaa gasha markuu leeyahy qofka meeshan ziyaada ku jirta laba mucaaradaa geli humaa in kana isnaad اkhaali can ziyadati bxarfi can haduu yahay in kana isnaadu sanadka haduu yahay alkhaali khaaliga ka ah can iziyaadati ziyaadada khaaliga ka ah bxarfi can haduu ku socdo cancana waa soo maray fii mowdici ziyaadati meesha ziyaadada nimanka kale ay geliyeen ayuu asaga can ku warinaya fayanbaqii waxaa markaa haboon an yujcala in la yeelo sanadka noocaasa ee canta lagu wariyey ziyaadadan aan wadanin munqadican in laga dhigo ayaa owlaah marka mursalkhafi buu noqone ictiraadka koobaad waa kaasoo lagu mucaaraday meesha wuquuc ziyaadaha alwaarid cala iddica wuquuc ziyada marka laga hadlayo wain kaana musaraxan hadduu yahay fiihi bisamaaci samaac mid lagu cadeeyeyna uxtumila waxaa suuragala an yakuuna samicahu inuu maqlay min rajulin nin canhu xaggiisa awalan marka hore uma samicahu minhu mubaasharatan haddana toos ooga maqlay yaa dhici karta oo marka uu samaac ka warinayo ninkan sanadkiisa uu gaaban yahay khaaliga ziyaadada ka ah hadduu samiico ku qaado maxaan dhehaynaa waxaan dhehaynaa markuu samiico ku qaadayo iyo markan uu ziyaadada gelinayo waxaa dhici karta laba dari laba xaala inay tahay xaalada koowaad waxaa weeyaan baynahu wa bayna sheekhihi qof baa u dhaxeeya way dhacdaa mararka qaar in sheekhaadi adiyo sheekhaadi qof inay dhex maro ood ka wariso markan kalena sheekhaadi baa toos ooga warisay labadaasa lagu xumbaaray wain kaana musaraxan fiihi bisamaci hadduu yahay ixtumila waxaa suuragal an yakuuna samicahu inuu xadiidka maqlay min rajulin buu ka maqlay canhu xaggiisa awalan marka hore uma samicahu minhu mubaasharatan yani nin buu ka maqlay asaga sheekiisa udhexeeya kadibna samicahu minhu sheekiisi buu ka maqlay mubaasharatan wa yumkinu waxaa suuragala an yujaaba can dalika in lagaga jawaabay mamayari wax soo socda marka labadan ictiraada mesha lasoo geliyey midka hore waa musalam midka kalena waa muxtamal marka jawaabta waa kan ama alictiraadu awal ictiraadka hore oo ah sanadka khaaliga ah, ziyaadada khaaliga ka ah haddii xarfu can lagu wariyo in munqadic lagu xumbaaro fa huwa kamaa qaala muctarid muctaridka siduu yiri wey haddii sanad mutasil asaniid oo ziyaado wata iyo mid aan ziyaado wadanin ka aan ziyaado wadanin can hadduu wato in lagu xumbaaro munqadic oo mursalkhafi inuu noqdo ictiraadka waa wajih waa sax kamaa qaala muctarid wey wa ama alictiraad thani ictiraadka labaad oo ah inay suuragal tahay hadduu samiico kaga qaado inuu mara sheekiisii asaga qof udhexayso mara sheekiisi mubaasharatan oga wariyo falixtimaalu lmadkuuri fiihi mumkin waa suuragal oo way dhacdaa inaad sheekaadi mara toos oga qaado mara qof in dhexeeyo laakina alculamaa culimadu laa yaxkumuuna ma xukumayaan cala ziyaadati ziyaadada biannaha wahmun inay tahay oo lama dhahayo ziyaado kasta laba sanadoo isgarab socoto midna ziyaado wata midna khaali uu ka yahay midka ziyaadada mar walbaba wahmi laguma xukumi karo oo khaldanta la dhihi maayo ilaa maca qariinatin tadulu calaa dalik qariino inay jirta mooyane waa kusoo celceliyey qariinada maxay tahay qariinada waxaa weeyaan lafdiga aan ziyaadada wadanin adqan ah kaan ziyaadada wadanin yaa adqan ah waa ko laba simaac buu ku wariya can kuma warinin labada xaalo labada xaalo markay jirto ziyaadada ayadaa wahmi baa lagu xumbaari laakiin haddii labada aynan ahayn ziyaadada ayada ah waxaa weeyaan sax tirada aan ziyaadada wadanin ee gaabanna ee khaali can isnaadka ahna aan ziyaada khaaliga ka ahna waxaa lagu xumbaarayaa mursal khafi baa lagu xumbaaraya munqadic baa lagu xumbaaraya labada xaalo un buu kusoo celcelinaya ashharu musannafaati fiihi kitaabu tamyiiz masidi fi mutasil asaniid kitaab la yihahdo yaa baabka asaga laga alifay likhadiib albaqdaadi baana iskale almudarib mudarib baa halka laga gelaya mudarib kastana wuxuu hoosgelaya almukhaalafaat athiqa umuu hoosgelaya ah. wadu ikhtilaafi sanadin aw matnin mudaribin cindahu lfan oo kudhis sanadkana waa dhacaa matnigan waa dhacaa tacriifuhu luqatan huwa ismu faacil ismu faacil wey mudarib min alitiraabi baa laga keenay isbaramber iyo isku dhexyaac wa ikhtilaalu lamri amarkoo isku dhexyaaca wey wa fasaadu nadaamihi nidaamihi tixiisi iyo nidaamkiisi oo fasahaada ayaa asalka luqada loo isticmaala mudarib wa waxaa laga keenay min idiraabi lmawji badda hirkeeda oo isku dhex darbada oo isgaraaca idaa goorta kahurad ay badato mawjka xarakatu dhaqdhaqaaqiisa oo wadaraba bacduhu hirka barhkii u garaaca bacda marka kale badda hirkeeda marku isku dhaca idiraab baa la dhahaa nacam isdilaaxan waxaa lagu dhahaa mudarib maa ruwiya can awjihin waa xadiidka lagu wariyey intaas oo wej iyo intaasoo qeyb ayuu ku yimid awjuhdaasoo mukhtalifa iskhilaafsan awjuhdaasoo mutasaawiya isleeg oo siman fi lquwa xagga xooga awjuh aan kala xoog badneen dad fiqaala wada warinaya maalan haddana way iskhilaafeen oo lama maaratay khilaafkooda lama jamcin karo markaasa waxaa lagu magacaabaya mutarib baa lagu magacaabi maa ruwiya calaa awjuhin intaasoo dariiq iyo wej buu ku yimid xadiidkii xagga sanadkii buu ku yimid oo mara saxaabi abubakr kole cumar kole cuhmaan kole cali baa laisku khilaafay ama xagga matniga weeyaan oo mithaalkiisa waa arki doonaa ay mukhtalifatan iskhilaafsan tahay mutasaawiyatin haddana ay siman tahay fi lquwa hadduu midna daciif yahay midna uu saxiix ahaan laha rijaasha iyo sanadka dee mucaarado meesha ma taalo ee xagga sixadii way ku yada siman yihiin hiqanimaday ku sugan yihin itqaadkay ku sugan yihiin lamana jamcin karo kaasaa marka waxaa la dhahaya mudarib baa la dhahaya hadduu jamc suuroobi waayo tarjiixna suuroobi waayo tacaarudna u yimaado xadiidkaa mudarib baad ku magacaabaysaa mucaaradaa timid in la jamciyo suuroobi waa in la kala rajaxo ay kala xoog bataan oo awjuhu tarjiixi ku kala xoog bataanna way suuroobi weyday labadaba marka waxaa leeyahay mudarib way iskhilaaeen sharxu tacriif tacriifkan yar baa lagu sharxayaa maa ruwiya can awjuhin mukhtalifatin mutasaawiyatin fi lquwa oo mudarib lagu miaali lagu tacriifiyey sharxiisa waa kan ey huwa alxadiidu mudarib waxaa weeye xadiid aladii yurwaa la weriye calaa ashkaalin ashkaal jamcu shaklin waa awjuhdii iyo aqsaamtii iyo anwaacdii u kala un calaa ashkaalin anwaac iyo aqsaami iyo awjuh ayuu ku yimid awjuhda iyo qaybahaasoo mutacaarida mucaaradsan mutadaaficatan oo isreebaysa midba midka kale ayuu tuuraya mutadaafica yani wax munسajim oo israacsan mehe waa wax kala tagsan oo iskhilaafsan oo ismuxaarabayo wey kuli riwaaya tadfacu riwaya اkra bay tuuraysaa bxayث meel bay ismucaaradeen un laa yamkinu suuroobi karin aلtawfiiqu iswaafajin baynahumaa riwaayaadka mutacaaradada in la jamciyo o laiswaafajiyana ma suuroobayo abadan weligeed in laisku keeno oo la jamciyo oo la is oo mid walba wej macquula lagu xumbaaro way suuloobi weyday wa takunu jamiicu tilka riwaayaat dhinaca kale riwaayaatkaas oo idin waxay noqdeen mutasaawiyatan kuwa siman fi lquwati xagga xoogay ku siman yihiin oo ruwaaddu ma kale xoog badna dhammaantood waa ahlu hiqa cadli ahlu dabdi min jamiic lwujuh dhinac walbaba way ka siman yihiin bxayثu bay siman yihiin ay laa yumkin suuroonaynin tarjiixu ixdaahumaa riwaayaadkaas mid ka mid in la rajaxo cala laga rajaxo midka kale biwajhin wejhna lagu rajaxo min wujuhi اtarjiixi tarjiixa awjuhdiisi faraha badneed kamid ah oo hadday noqoto musaaxabadii waa isku mid weye hadday noqoto iqanimadii waa isku mid hadday noqoto dabdigi waa isku mid hadday noqoto qisadii waa wada warinayaan meela ku kala horeeyaan male marka waxay isku darsadeen ayagoo xagga quwada iskaga mid ah iyo ayaga oo mutacaaridoon la jamcin karin jamc ma suuroobi karo ko in la kala rajaxana ma suuroobi karo waa isku tiibo dhammaantood isku martabay taagan yihin halkaas markay tagto waxaa laleeyahay labadan xadiis mudarib weeyaan way isku dhaceen lama jamcin karo mudarib baa laleeyahy marka ah. shuruudu taxaquq اliضiraab iضiraabka markuu xaqiiqoobayo shuruudda loo shardiyo markaan leeyahay xadiidkan mudarib lagu xukumayo shuruud baa loo shardiyaa yatabayan waxaa cad min anadari markaan fiirino fi tacriifi lmuaribi muaribka tacriiftiisaa hore iyo wa sharxihi tacriifka asagaa sharxa laga bixiyey markaan isha ku taagnoon fiirino waxaa soo baxaysa oo cadaanaysa anahu shaniga laa yusama inaan lagu magacaabi karin alxadiidu xadiidka muariban inaan lagu magacaabi karin ila ida taxaqaqa fiihi shardaan laba shardi markay xaqiiqoobaan mooyeene labadaa shardina waxaan ka faa'iidaysanay tacriifka iyo sharxu tacriifka ah, tacriifka aan tacriifinay mudarib iyo sharxi laga bixiy ku faafaahiyan ka faaidaysana labada shardi marka labada shardi la helo mudarib noqon axaduhuma waxaa wey labada shardi midkood ikhtilaafu riwaayaat alxadiid horta inuu khilaaf meesha jiro xadiidka riwaayaadki riwaayaadkoodii iyo ruwaadoodaa iskhilaaftay baxayثu laa yumkinu jamcu baynahuma in la jamciyo inay suuragal ahayn nafyi ibaat lama jamcin karo waa didaad labada shay iska hor imaanaysa taa waa midda koowaadee shardiga laga maarmaana saan mudarib ogu xukunna xadiidka waa in ikhtilaaf iyo cadamuljamci kulmin la-aan waa inay meesha timaado laba tasaawir riwaayaat riwaayaadkaa iskhilaafsan waa inay sinaadaan fi lquwati iyo awoodda ay ku sinaadaan oo mid walba midka kale uu xooga uu waa isku garab dhacaan bxayثu mood isku garab dhaceen laa yumkin wuuna suuroobeynin tarjiixu riwaayatin in riwaayo la rajaxo aan la kulma mid kale oo la dhaho riwaayo heblaha ka raajixsan maxaa yeelay ninka warinaya ka yaa ka fiqaysan ama ka dabdisan ama ka fara badan xagga cadadka iyo cadadu riwaayaadka wax lagu kala rajaxana meesha ma taala way siban yihin xagga quwadii ah, khilaafna waa jiraa lama jamcin karo quwadana waa ka siban yihin labada markii la helo waxaan xukumaynaa xadiidka inuu mudarib yahay ama idaa tarajaxat haddayse rajaxnaato ixda riwaayaati riwaaya waa ixtiraaz wey ama idaa tarajaxat hadday rajaxnaato shuruuddii baa la waaya qaar kamida ah. ida tarajaxat xidaa riwaayaat baa rajaxnaat al ukhra mida kale oo waxyaalihii murajaxaadka wax lagu kala rajaxay mid kamida ah. quwada dabdiga quwada hiqanimada quwada cadaaladda matalan xagga cadadka iyo riwaayada xagga iltizaamka iyo suxbada xagga qisada iyo werinteeda waxyaalaha wax lagu kala rajaxo midkood hadday rajaxnaat al ukhra mida kale aw amase amkana uu suroobo aljamcu in la kulmiyo baynahumaa labada riwaayaba bishaklin maqbuul a qaab macquulahoo suuragal ah yaa labada riwaayad lagu jamciyey oo la yidhaha matalan taana waxay ka hadlaysaa bayaan aljawaaz bay ka hadlaysaa kana waxay ka hadlaysaa karaahatu tanzih bay ka hadlaysa o kale mathalan waa laba riwaayo midna nahyi bay ka hadli midna waxay ka hadlaysaa ihbaat bay ka hadlaysaa ashurbu ashurbu qaa'iman oo kale mathalan ashurbu qaa'iman iyo ashurbu qaacidan nahyi baa kusoo aroora qaa'iman fadhigaa lagu cabo wixii haddana waxaa lasoo arooriyay nabiga alayh salam istaag buu ku cabay laleeyahay saxaabada qaarkooda nabig so istag ku cabay cali bin abi aalib intuu istaagay raxbat kuufa ayuu istaag ku cabay markaas u dadka waynacaya istaagin waba nabiga markaas cabaayo xadii ibn cabaas zamzamkii ku cabay nabiga alay slam istaag ayaa laso ariyey riwaayana waxay soo aroriyeen in la nahiyey ninkii ku cabo fal iska mantajiyo waxaasoo dhan see la yeeli marka istaagu ku cabaayo bayaanuuljawaaz wey inay banaan tahay bu cadaynaya fadhiga marka laga hadlayana sida mustaxabka ee wanaagsan ee fiican wey marka istaaga marka kale tanziih ayuu noqonayaa samayntuu nabigu sameeyena bayaanuljawaz inay banaan tahay buu cadeeyey fadhiguna waa sida afdalkee marhuubu fihiga ee la jecelya soo maarti marka shakli maqbuula laba her lagu jamciyey hadday saa suura gasho fa ina sifata aldiraabi idiraabka sifadiisa lagu xukumo xadiidka idiraab lagu xukumo tazuulu sifadaa way zuulaysaa markaas can ilxadiidi ku zuuli kol hadday suuragal noqoto inay laba riwaaya kala rajaxmaan oy kala raajaxsan yihiin ama maahe quwada ay ama maahe labada riwaaya ay suuragal tahay inaan jamcino sifatu idiraabi tazuul way zuulaysaa can ilxadiidi marka akay zuushaan waxaan samaynaynaa waxaan samaynaynaa hadday jamc suuroobayaan labadiba waan ku camalfalaynaa haddii ay kale rajaxnaan suuraysana raajixaan qaadanaynaa marjuuxan waan tuuraynaa saa wey marka wanacmalu waxaan ku camalfalaynaa biriwaayati araajixa riwaayada raajixada fii xaalati tarjiix haddii ay tarjiix xaaladeed imaato oo labadii riwaayo in la kala rajaxo hadday timaado dee raajix iyo marjuux ismama mucaaradiinba raajixaad qaada marjuuxan waa ka tegeysaa ama mase nacmalu waxaan ku camalfalaynaa bijamiici riwaayaat labada riwaaya waan ku camalfalayna iska hor imaadsanaa waan jamcina ilene fii xaalati imkaani jamci markay suuragasho inaan jamcino oo jamci uu suuragal noqdo baynahaa riwaayaadka hadday suuragal noqoto inaan jamcinona icmaalu lkuli baa ka dhalan icmaalu lkuli wa awlaa min ihmaali lbacdi in la wada jamciyo oo lagu wada camalfalaa awlaah ah oo fiican haddii mayahe aan la jamcin karin laakiin ay kala rajaxan yihiinna yuukhadu araajicu wa lmarjuuxu baa laga tegayaa labada xaalaa la qaadan labadaba waa suuro buu eley soo maaha lama jamcin karo oo mutadaadaa wey wax la jamcin kara maaha xaggan tarjiixana ma jirto quwadiiba iskaga mid yihiin oo waa isku mid oo mid la tuuri kara ma laha labadaba marka mudarib ku xumbaar labadaas shardi markii la mudar imaanaysa markii lawaayana ama midkood la waayana zaala lidiraabu <clears throat> aqsaamuhu mudaribka qeybihiisu yanqasimu lmudaribu xadiidka mudaribka la yihahda wuxuu u qeybsamaa bixasabi mawqici lidiraabi idiraabka meeshuu galay markaan ka hadlayno baxasani mawqic idiraab idraa mawqiciisa idiraabka mawqiciisa fiihi uu xadiidka ka galo ilaa qismayn laba qaybood buu u qaybsamaa mudaribu sanadi sanadkii idiraab galay mawqica uu ka galay xagge xagga sanadka wa mudaribu matni matni mudariba maanta wuxuu ka galay idiraabki matnigii buu ka galay wa wuquucu lidiraabi fi sanadi akhar inuu xagga idiraabka iyo ikhtilaafka ruwaada ama xadiidka uu xagga sanadka ka dhaco yaa badan matniga inuu ka dhaco ka badan yahay bal mudaribu sanad soo qaado sanadkii iskhilaafay wa mithaaluhu xadiidu abi bakrin radia allahu canhu abu bakr sidiiq annahu saxaabiga jaliilka ah khaliifatu rasuulillaah wa afdalu hadihi اluma bacda nabiyiha abu bakr radia allahu canhu annahu qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuul allow araaka waxaan ku arkaa shibta inaad cirowday nabi alla waad cirowday ayuu ku yihi abubakr qaala nabigu wuxuu yihi shayabat yahuudun huud suuradda la yidhaahdiy waxaa ciraysiisay oo akhawaatuha walaalaheed huudi walaalaheed baa ciraysiiyey buu nabig sal slam xadiidkaasa marka waxaa loo soo dalishadaa idiraab xagga sanadka ah oo ragga werinaya laisku hayaa saxaabiga waa kuma xadiidku ma mawsuulba ma mursalba waa sanad wax ku saabsan saxaabiga werinaya ee ku dhamaado musnadu man abubakr miya caaisha miya anas miya sacad miya waa laisku hayaa nacam laakiin xadidka inta badan waa wuxuu ku wareegaa midaarahu min riwaayati abi isxaaq asabeeci an cikrima can abubakr sidiq saasa u badan dariiqa u badan kaa wey duruq kalena waa leeyahay laakiin dariiqa u badan inta badan ku wareego waa kaas midkaasna wuxuu isku darsaday idiraabkaana waa jiraa dhinaca kalena inqidac baa ku jiraoo ninka la yihahda cikrima lam yasmac oo lam yarwi min abubakr waxba kaba maqal waxba kaba maqal nacam shayabat yahuudu wa akhawaatuha akhawaadkaasa markaa yaa la weydiiyey bacd riwaayaat soo aroortay in lagu tilmaamay suuratu alwaaqica suuradda la yidhaahdo iyo mxuu ahaa ama wlmursalaat eh, ha riwaayo kalena cama yatasaaluun iyo iqtarabat isaaca yaa soo arortay alqaaricana waa soo arortay iyaduna dariiqa badan ba so lakin riwaayada hadda alwaaqica wlmursalaat leh ayagu waa la taxsiiniyey sheikh albani fi silsilati صaxiixa ayuu ku taxsiininayaa nacam dariiqa asaga ah qaala daara qudniyu wuxuu yidhi haadaa xadiidkani muطaribun weeyaan waa mid iska hor imaado isbaraanbaray wey iskhilaafay fainahu lam yurwa lama werinin ila min ariiqi abi isxaaq abi isxaaq asabici camr bn cabdillahi almadani dariiqiisu ku yimid oo ku wareegaa midaarka wey waqad ikhtilifa calayhi waana laisku khilaafay fiihi dariiqaasi calaa naxwi casharati awjuhin toban qaybood baa laisku khilaafay fa minhum waxaa kamida ruwaad man rawaahu dad weriya xadiidka mursalin xaalu mursal yahay oo nabigaba aleyh salaatu wasalaam saxaabigiiba aan la sheegin wa minhum waxaa kamida man rawaahu man wariyey mawsuula isagoo mawsuul saxaabi la sheegay kuwa mawsuulka sheegay saxaabiga sheegay waa sii khilaafay wa minhum waxaa kamida man jacalahu bimusnad abubakr qaar yidha abubakr musnadkiisa wey abubakr wax nabiga weydiiye wa minhum waxaa kamid man jacalahu min musnadi sacd ibn waqaas ka dhigay wa minhum man jacalahu min musnad caaisha anasna waa jira wa gayri dalik wa ruwaaduhu hiqaatun riwaadiisa waa hiqaat xagga marka laga hadlaayo raawiga iyo iqanimadiisa ma kala rajaxna waa isku wada mid laa yumkinu ma suroobayso tarjiixu bacdihim markood in la rajaxo calaa bacdi marka kale waljamcu in la jamciyana mutacadirun wey labadaa shardi haddii la helo maxaa dhacaya in xadiidka lagu xukumo mudaribin lagu xukumo haddii labadaa mid la waayo ama lawada waayana zaala aldiraabu can ilxadiidi baan soo maray ah, labadaa dariiq ba marka yaa eh, xadiidka mudarib lagu xukumaa marka miaal wey xadiidka mudaribka kan waa loo soo deliishaday inkastoo soo sheegnay dariiq ah, oo kamida eh, waaqac iyo mursalaad iyo in marka albani wax saxiinayo silsilada kusoo eriyay saxaada ayb koobaad waa qeybtaas mudarib sanad mudarib lmatni soo midka labaad waa idiraab xagga matniga kale ma rawahu tirmidiyu can shariikin can abi xamzata asukari an shacbi an shacbiy camr bn shacbi camr bin ah, sharaaxiil can faadima binti qays alqurashiya radia allahu canha waa gabadha xadiidka dheereede jasaasada jaasusat dajaal warin jirta weeye nacam gabadh faqiihada aheed qaala waxay tiri su-ila rasuulullah nabiga calayhi salaam baa waxaa la weydiiyey can izakaati zakaa la weydiiyey faqaala wuxuu yihi ina fi lmaali maalka waxaa ku jira laxaqan xaq waa lagu leeyahay siwa zakaati aan lahayn xaq aan zaka ahayn baa lagu leeyahay xoolaha wa rawaahu ibnu maajah baa wuxuu wariyey min hada wajhi wejkan isaga bilafdi wuxuu ku wariyey laysa fi lmaali xaqun xaq laguma leh siwa zakaati aan zaka ahayn soo maarti waa nafyi iyo ihbaat xoolaha xoolaha xuquuq aan zakayn baa lagu leeyahay iyo xoolaha xuquuq aan zakayn laguma leh soo waa mid la anfiyey mid la ihbaatiyey ma la jamcin karo wa qaala wuxuu yihi fahada idiraabu laa yaxtamilu taawiil taawiil iyo in la jamciyey iyo dariiq kaleo lagu kala badbaadiyo labada xadiid ma hayno ma suuroobi karto saas darteed mudarib baa lagu xumbaanaya waa idiraab matni ah mima yaqacu idiraabu idiraabka yuu ka dhacaa qad yaqacu lidiraabu min raawin waaxid hal ninaa laga yaaba inuu asaga iska hor imaado oo indiraabka xaggiisa ka dhaco bian yarwiya alxadiida waa inuu xadiidkii wariyo keligiis calaa awjihin mukhtalifa awjihi mukhtalif uu ku warinaya mar waa waslini mir waa irsaalini mar musnadu fulan buu ka dhigi isla isaga ba waqad yaqacu lidiraabu idiraabku inuu dhacaa la arkaa min jamaacatin uu ka dhaco koox dhan bian yarwiya waa inuu wariyo kullu minhu mid walbaba alxadiida waa inuu wariyo calaa wajhin dariiq yukhaalifu khilaafayo riwaayat alaakhariin rag badan baa adiga warinaya qolo qolo waafaqsanna ma jirto wa iskhilaafayaan way iskhilaafeen kuwa waa rafciyeen kuwa waa wasliyeen kuwa waa mxuu ah waa waqfiyeen kuwa waa irsaaliyeen sababu dacfi lmudarib xadiidka mudaribkaa sababtuu daciifka u noqday maxay tahay waa daciife muxuu daciifka u noqday wa sababu dacfi lmudaribi waxaa weeye ana alidiraaba idiraabkan iyo isbaraambarkan iyo mukhaalafadan ay iskhilaafeen yushciru waxay tusaysaa bicadami dabdi ruwaatihi xadiidka raggan warinaya inayna dabdinin oo xifdinin bay kutusi ilaa shay ay wada xifdiyeen oo isku si loo xifdiyey khilaaf kama imaadeen qolaan waxba aan xifdi la imaanin marka ibdiraabka sababta keenaysa inuu daciif noqdo waxaa weeye adamu dabdi baa la helay dabdi la-aanaa meesha ka imaatay xifdi la-aan ashharu lmusanafaati fiihi musanafaadka ugu mashhuursan mudaribka kitaab almuqtaribu fi bayaani mudarib la yihahdo lilxaafid ibn xajar ayaa iska leh almusaxaf waa midkii shanaad ee u dambeeyey wey ee mukhaalafada raawiga marka la dacninaayo bisababi mukhaalafati lithiqaad lagu dacninaayo qeybta toddobaad ee dacnigana ahaa shan baa hoos gashaye kii shanaad waa kan musaxaf kii la tasxiifiyey lafdigii baa la tasxiifiyey ama macnihii luqatan ism mafcuul wey min atasxiifi baa laga keenay wal khada waa gaf fi saxiifati warqadii la gafo warqadii la akrinayey oo si khalada loo akriyo wey wa minhu saxafiyu saxafi baa laga keenay xaggaas saxafi maxaa loogu nisbeeyey wahuwa man baa saxafi la dhahaa yukhdiu gafaya fi qira'ati saxiifa warqada akrinteeda qofka gafi ayaa waxaa la dhahaa saxafi baa la yihahda hadda laakiin saxafi kalaa jira soo ma saxafi kalaa jira wariyayaasha iyo kuwa warqada wax ku qorqora gaazeedyaha yaa saxafi la yihahda ayb saxafiga saasa loo aqoon jira man yukhdiu qofka gafaya fi qira'ati saxiifa fa bedelaya bacda alfaadiha saxiifadan alfaadii ku qoreed qaarkeed bedeli bisababi khaayihi gefkiisa sababta fi qiraatiha qiradeedii buu gafaya sidii loo akrinayo kaa xagga luqada wey isilaaxa u imow musaxaf waxaa la yihahdaa taqyiiru lkelimati kelimadii oo la bedelo fi lxadiidi xadiidka ku sugneed kelimadii xadiidka kamid aheed ilaa gayri maa rawaaha hiqaat sidii ay hiqaada u wariyaan si aan ahaynna loo bedelo lafdan xagga lafdiga laga bedelo aw macnan xagga macnaha laga bedelo waa imaan doonta labada mithaal isagoo lafdiga la bedelay iyo isagoo macnaha la bedelay ayb isaga <clears throat> oo xagga sanadka iyo isagoo matniga haddana takyiiru lkalimati kelimadii oo la tagyiiriyo la bedelo fi lxadiidi xadiid gudihiisa ilaa gayri ma rawaaha hiqaatu hiqaadii siday weliyan si aan hayna lagu bedelo lafdan xagga lafdiga laga bedelaya dhawaaqa iyo ku hadalka aw macnan xagga macniga iyo macnaha iyo fahamka laga bedelo ahamiyatu wa diqatuhu xadiidka musaxafka la yidhaahdo culumulxadiidka nooc kamida weeyaan musaxafkii ahmiyada uu leeyahay in la fahmo la barto wa diqatuhu lafdigaasi musaxafka fahamkiisa daqiiqnimadeeda iyo inay dadka badankiis ayna ku baraarugeynin huwa fanun waa fani jaliilun oo cadiim oo weyn daqiiqun xeel dheer wa takmunu aamiyatu aamiyadiisuna waxay daahiraysaa oo muuqanaysaa fii kashfi lakhdaai akhdaada in la faydo marka ahamiyadiisa waxay kuusoo cadaan khalad meesha ku jiray oo qarsoona marka banaanka la keeno ayaa waxaad le war muhim weeyaane khalad baa noo dhuuban gaare ayaad leedahay muhimmadiisa ad xasuusanaysaa wa takmunu lafdiga kamuna la yihahda kamuna wuxuu kamid yahay min aladdaad alfaada la yihahdo alfaada didka isku ah maxaa yeelay wax qarsoonna waa la yidhahdaa kamiin soo ma arki kamiin baa loo galay ciidankii kamiin baa loo galay walbeel baa laiskugu qariyo wey waxaa kaloo loo isticmaalaa cagsigeedoo ah aلظuhuur hadda waxaa loo jeeda waxaa weeyaan aلظuhuur wاlimtithaal marka watakmunu ahmiyatuhu ahmiyada musaxafka uu leeyahay barashadiisa waxay daahiri fi kashfi اlakhdaa akhdaada oo la fayda qarsooneed allatii waqaca uu ku dhacay fiiha bacdu ruwaad ruwaadda qaarkood khaladka ay ku dhaceen oo banaanka lasoo dhigo markaad aragto yaad ahamiyadiisa garanaysaa wa inamaa yanhadu waxaa u hinqada oo u istaaga biacbaa'i hadihi lmuhima muhimadan musaxafka iyo soo saarida waxaa qarsoon banaanka lasoo dhigo iyo khadaa ruwaadda oo banaanka lasoo dhigo culayskeeda acbaha waa culays wa inamaa yanhadu waxaa u hinqada oo u istaaga oo dusha u rita biacbaa'i hadihi lmuhima muhimada ay leedahay musaxafka culeyskeeda culeyskeeda cibiga waxaa hiqalu shay culeyskeeda waxaa u quma u istaaga alxudaaqu kuwa maharada ah min alxufaadi culumada xufaada ah, wa xifdisa kamida ka daaru qudniy nin xaafida oo haddana xifdigiisa xifqi iyo mahaaro ku darsaday mahaarada xudaaq waxaa la dhahaa almaahiru bisanaacati shay qofka shayga samayntiisa ku xeel dheer ba waxaa la dhahaa xaadiq baa la dhahaa xaadiq baa la dhahaa marka sanaaca xadiifiya qofka yaqaana ee mahaaradiisa iyo fahankiisa uu xool dheer yahay haddana xufaada kamida sida daaruqudni oo kale adinka la imam daaruqudni raximahullah khaariqa caada buu ahaa xagga xifdiga iyo xagga maaratay fahanka aad bau uxeel dheeraa raximahullah marka raggaasoo kale unbaa un garanaya xadiidka musaxafka ee meesha ku jira waxa khaladka ee meesha ku jira ama lafdi haduu yahay ama macna haduu yahay ama matni haduu galo ama haduu sanad galo raggaa unbaa soo saari kara taqsiimaatuhu musaxafka qaybintiisu qasama alculamaau culumadu way qeybiyeen almusaxafa xadiiska musaxafka la yihahdo ilaa halaaثati taqsiimaat saddex qayb bay u qeybiyeen kulu taqsiimin qayb kasta biictibaarin dhinac marka laga fiiriyo wey wa ilayka hadihi taqsiimaat qaybaha asaga ee musaxafka loo qeybiyey marka qayb walbaba dhinac laga istaago waa kale arag bu kuleh biictibaari mawqicihi aqsaamu almusaxafi biictibaari mawqicihi marka la fiirinayo meesha uu dhaco yanqasibu lmusaxafu musaxafka wuxuu u qeybsamaa bictibaari mawqicii meeshuu dhaco marka laga hadli ilaa qismaya laba qeybood wahumaa tasxiifun fi lisnaadi iyo tasxiifun fi lmatni wey ah, inuu dhaco xagga sanadka tasxiifka iyo inuu dhaco xagga matniga uu dhaco wa mithaaluhu tasxiif ilisnaad oga ka hormaro tasxiifun fi lisnaadi mithaaluhu waxaa weeyaan xadiidu shucba shucba binu xajaaj xadiid uu wariyey yuu ka wariyey can ilcawaam binu muraajim buu ka wariyey muraajim oo ra muraajim oo ra iyo isagoo jim haddana u ah muraajim biljim saxafahu waxaa tasxiifiyey sanadkan ibnu maciin yaxya ibnu maciin abu zakariya saaxibu axmed bn xambal ninkaasaa tasxiifiyey faqaala wuxuu yihi can ilcawaam bin musaaxim buu yihi cawaam binu musaaxim soo ma arti meeshii raisa buu ka dhigay meeshii jiimkiina xaa buu ka dhigay marka waa tasxiif filisnaad sanadkii baa tasxiif galay kelimadii baa la bedeley lafdigeeda baa la bedeley waxayna ku saabsan tahay xagga sanadki maanta oo ninka asaga ah sanadkiisi muraajim ama ah, muzaxmi laga dhigay ayb laba qeybta labaad marka laga hadla tasxiifka qeybihiisa meesha u dhaco tasxiifun fi lmatni weeyaan o xadiidu zayd bnu thaabitin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam ixtajara wuxuu qowladaystay fi masjidi masaajidki ixtajara marka xadiidkii saxiixa wey ixtajara ay isdanaca xujratan fi lmasjidi saasaa loo jeeda masaajidka gudihiisii yuu nabiga alayh salaam xashiir masnuuc min jariid nakli geed tumida laga sameeyey darin ama jaambi ayuu masaajidka dhexdiisa qowlad saa usamey saas usoo qowladaystay markaasuu ku dhex tukan jira sutruu ka dhiganay markuu ictikaafka ku jira halkaasuu fadhiisan jiray ixtajara ee isdanaca xujra fii masjid masaajid gudihiisa xadiidkii sidaasa ah maxaa ku dhacay matnigiisi saxafahu ibnu laayaca cabdullahi ibnu laayaca almasri alqaadi ah, nin wanaagsan buu ahaa laakiin intay kutubtiis ka gubatay iyo wuxuu yihi korkan wax ka sheegi markaasoo deen isku darmaday صaxafahu ibnu layaca ayaa tasxiifiye faqaala wuxuu yihi اxtajama fi masjidi اxtajama wuxuu isku toobay fi masjidi hadiis isku toobay waa tasxiif fi matni b biictibaari manshiihi waa qeyb labaad qeybta hore waxay ahayd taqsiimu lmusaxafi biictibaari mawqicihi marka laga hadlayo meesha uu dhaco ama sanadku dhaca ama matnigu dhaca mid walba ku siiyey laba biictibaari manshayihi waxa keena meesha wa wuxuu ka dhashay tasxiifkan iyo iyo dhabansaarkan iyo xarafkan asaga ee qarka lagaga istaagay ee sidiisi si aan hayn loogu dhawaaqay maxaa keena xagee ka dhashay biictibaari man shayihi meeshu ka dhashay marka laga hadlaayo wayanqasimu wuxuu uqaybsamaa musaxafku biictibaari man shayihi wuxuu ka dhashay marka laga hadlaayo ilaa qismina laba qaybood ayadoon sida aan midkii hore ee mawqicaba aan laba qaybood u qaybinay wahumaa labada qaybood oo lmansha ah tasxiifu basharin wa tasxiifu samcin wey tasxiifu basar waa tasxiif iyo takyiir iyo bedel kelimadii sanadkii la bedelay ama xarafkii la bedelay waa waxaa sababtana waxaa weeyaan araggi araggii wey si xun baa wax loo akriyey qoraalkii baa la arki waayey si xun baa loogu dhawaaqay halkaas ku basarka ku imaad wa huwa alakthar waa sida badan inta badan tasxiifku waadan oo si khalada loo akriyo ayay ka dhalataa ee yashtabihu lkhat khadkii ayaa waxay ka ijtibaahi oo iskaga darmani cala basari qaari qofka qaariga ah, aragiisii yaa wax ishtibaah ka geli oo uu ka khaldami khadki baa ka khaldami ima liradaati lkhadi khadki baa radi oo farxun oo aan aad loo akrin karin bay noqotay markaas si khalada logu dhawaaqay oo cadami naqtihi dhibco maba lahaaba dhibic ma leh za iyo ra waxay tale ma kala garanay ila dhibicda gadaalka ma wax laga qorqoray xajaaj baa sameeye leeyihin ama eh, nuqaadi baa meesha ku jirinba ama maxaya eh, kha wey za iyo ra wey markaas saa darteed baa si qalaba lagu dhawaaqay wa mithaaluhu mithaalkiisa waxaa weeye tasxiifka basarka ka yimid man saama sidaa loo akriy man saama ramadaana ramadaan qofkii sooma wa atbacahu raaciya sitan lix min shawaal bixi shawaal raaciya kaana ka siyaami dahri ah, xadiidka asagaa sitan bay ahayd saxafahu waxaa tasxiifiyey oo taqyiir ku sameeye bedelay abubakr asuuri maxamed binu yaxya baa la yihahdaa abubakr الsuli wasmu moxamed binu yaxya الsuli ayaa takyiiriyayoo lafdiganoo faqaala wuxuu u akriyay sidan man saama ramadaana wa atbacahu raaciya shayan shay oo min shawaali shawaala soo maartid sitantii buu shayan u akriyey marka waa muxuu ka imaanay lafdigii sitan ahaa yuu markuu akrinayo akrin waayey ama nuqaad ma laheen ama khadkaa radiyahay oo qarsooneed markaasuu shayan ugu dhawaaqay fasaxafa wuxuu tasxiifiye oo takyiiro bedelay sitantii ilaa shayan buu u bedelay ka warka waxaa weeyaan taxiifu ataxiifu bilbasar tasxiifu samci waa ka marka tasxiifka iyo taqyiidka xagga maqalka si xun ba wax u maqashay si xun ba wax u dhawaysatay ay taxiifun tasxiif iyo tagyiir kelimada la bedelo manshahu meesha wa uu ka dhashayna waxa uu ka dhashaynaa radaa'atu samci ay maqalkii oo xun maqalkii baa xun qofka maqalkiisa adag oo waxaa ku sugan dhaga culays baa ku sugan sidii lagu dhawaaqi ahayn buu iskaga qabsani ma gaarayso oo nasebucdu saamici qofka saamica ah wuxuu ka fog qofka hadlaya wuu ka fog ama dabeel baa dhacaysa naxwi dalika waa saas dabeel baa dhacaysa ah, diyaarad baana dul martay markaas hadeena isagoo intii la hadli lahay baan si kale kuu gaaray fatashtabihu caleyh waxaa iskaga darmatay marka bacdulkelimaat kelimaadka qaar baa iskaga darmaday likownihaa ay tahay laba kelimood marka kelimadii siday ahayd tu aan ahayn oo laakiin ay isku dhow yihiin calaa wasni sarfiyin waaxidin bay ku wada imaadeen likowniha ahaanshaheeda kelimadu iyo midda uu ku bedeshay calaa wasni sarfiyin wasni sarfi oo waaxidin bay ku wada imaadaan marka isku sibay ku yimaadaan mathala faacil mafcuul facal facila faclala wasni hal wasni bay ku imaadeen sarfi ah waa isku sibi ku yimaadeen sarfiyin waaxid mithaalo xadiidu marwiya can caasim alaxwal caasim soo maartid alaxwal iyo waasil alaxdab waa isku wasan صxafahu bacdhm way tasxiifa qaal can waasil axdab lafdiga wuxuu caasim laxwal ninka raawigaas ahaa dadka qaarkood in tasxiifiyeen yo waxay u akhriyeen oo u maqleen u dhagaysteen can waasil axdab waasil axdab bay marka ku bedeleen biictibaarihi lafdan o macnaa waa taqsiim saddexaad musaxafki baa lagu qeybinaya mar waxaa lagu qeybiyey biictibaari mowqicihi meesha uu dhaco sanadkana waa dhacaa matnigana waa dhacaa labadana mihaalkiisa soo maray bctibaari manshayihi maxaa keena tasxiifka marka laga hadlaayo basarkii iyo arag xumadii baa keentay iyo radaatulkhadki ama maahe tasxiifu samci weeyaanoo qofkii samciisa oo aana fiicinayn radaatu samci ama bucdu saami aw naxwi dalika ayaa keentay waa qeybta labaad qeybta saddexaad ee loo qeybay musaxafka waxaa weeyaan biictibaari lafdihi oo macnaahu inuu tasxiifku xagga lafdiga yahay oo waabiba si qalada loogu dhawaaqay ama inuu yahay xagga macnaha oo lafdiga sidiisibaa lagu dhawaaqay lakin macnihii saxdaasi ahayn baa lagu fasiray asagana tasxiix tasxiif wuxuu noqdaa macnawi ah biictibaari lafdihi aw macnaah wayanqasimu wuxuu u qaybsamaa biictibaari lafdihi lafdigiisa marka laga hadlaayo musaxafka oo macnaahu marka laga hadli la qismayn omaa labadaa qaybood tasxiifun fi lafdi ku saabsan wey wahuwa aktar waa sida badan inta badan lafdiga uu ku saabsan yahi lafdiga oo la tasxiifiyey ama lafdigaa la tasxiifiyey ha noqdo sanad ama ha noqdo xagga matniga ha noqdo xagga basarka wax ka dhashay ha noqdo wax samciga ka dhashay wuxuu ahaadaba inta badan tasxiifku lafdi buu kusaabsan yahay wax lagu dhawaaqay wadalika kale amilati saabiqa amilada famaraadi musaaxim iyo muraajim oo kale wasil binu axdam iyo caasim alaxwal oo kale soo mahan tasxiif lafdi bay ahaayeen mid sanadka galaya mid marti sitan iyo shay-an oo kale gidi lafdi bay soo wada galayaan marka ama mawqicooda ha ahaado sanadka ama matniga ama mansha ha ahaado samciga ama masarka ha noqdo gidi lafdi bay soo wada galayaan nooca labaad waxaa weeye tasxiifun fi lmacnaa lafdigii lama taabanin siduu ahaabaa loogu dhawaaqaya laakiin macnihii iyo muraadkii baa la khalday muraadkii saxdahaa baa la khalday ey an yubqiya waa inuu baaqi yeelo alraawiyu qofka raawiga almusaxif ee wax tasxiifinaya allafda lafdigii waa inuu baaqi yeelo calaa xaalihi sidiisa waa inuu u daayo laakiin yufasiru wuxuu ku fasiri tafsiiran fasir yadulu tusaysa calaa anahu fahima inuu u fahmay macnaahu lafdigan macnihiisa fahman faham hayra muraadin aan loola jeedin muraadkiis saxda ah si aan ahayn bu ufasiraya lafdigu waa ku dhawaaqaya waa waa saxsan yahay laakiin macnihii macno aan ahayn bu ufahmay oo u qaatay kaa waxaa la dhahaa tasxiif macnawi baa la dhahaa midaalahu muxuu yahay qowl abu muusa alcanazi nin la yidhahdo abu muusa alcanazi maxamed ibn lmuthana ayaa la yidhahdaa muxamed ibn muhanى alcanazi abu musa azamin abu musa azamin magaciisa maxamed baa la dhahaa kunyadiisana abu musa la dhahaa nisbadiisu waa canazi laqabkiisuna waa zaman laqabkiisuna waa zaman ah, qowlu abu musa abi musa alcanazi waxay saaxiibo ahaayeen oo xaafid ibn xajar ku magacaabay farasiriyaan maxamed ibn muhanى ninka la yihahdo maxamed bashar <coughs> maxamed ibn bashaar bindar <coughs> labadooda int badan waxay ka wariyaan fi صaxiixayn maxamed bn jacfar gundar ayay ka wariyaan qowlu abi musa alcanazi muxuu yihi naxnu qowm lana sharafu naxnu min canaza sala ilayna rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam buu yihi ah, waa faanaya wuxuu ku faanaya xadiidkan xadiidkan saas wuu ku faanaya wuxuu yii naxnu anagu qowmun qoom baana lanaa waxaan leenahay ree canaza haddaan nahay sharafun sharaf baan leenahay oo naxnu anagu min canaza canaza ayaan ka dharanay qows qows ree canaza yirahdan ka dharanay sallaa waxaaba tukanay sharaftaana waxaa tusi sallaa ilayna xaggaana usoo tukaday rasuulullahi sala allah aleyh wasalam yuriidu wuxuu ola jeedaa bidalika xadiidkan uu si kale ufasiray ana nabiya sal slam sallaa wuu tukaday ilaa canazatin ul canaza la yirah usha birta afka ku wadatay murjinka ayuu markuu tukanayo banaanka iyo baadiyaha iyo safarta u yahay hortada loo qutubin jiray kama fi xadiid wahb bnu juxayfa aswaay hortiisa loo qutubin jiray markaasuu sutra ka dhigan jiray ushaasa canaza la dhahaa qabiilkiisibuu ushaa iyadaa yuu u badeeyey marka sallaa rasuul ilaa canazatin buu xaggeeda u tukaday oo sudro ka dhigtay bu xadiidku ahaa qabiilkiisi reer bani canazu u marayey marka cid sharaf badan maanaho nabigaa loo tukaday agga anaga fatawahama wuxuu ismoodsiiyey anahu sallaa ilaa qabiilatihim nabiga inuu qabiilkooda u tukaday wa inama alcanazatu canazadu hunaa meeshan waxaa loola jeedaa alxarbatu usha ayadaee birta afka waatee waranka oo tunsabu la taaga bayna yaday musalii musalifka musaliga tukanaya hortiisa ushan birta ee afka fidale ee hortiisa lagu qotomiya sutra uu ka dhiganayo taas saamaanta loola jeeda canaza loola jeedaa kuwo kalaa ayagana tasxiif kale la yimid isla xadiidka naftigiisa oo canazadii intay nuunkii reebeen ya waxay dhaheen sallaa nabiya sal slam sallaa wuu tukaday ilaa canza canza maxay noqon markaas ribay noqon sooma ribay noqonaysa ribu nabiga xaggeeda tukaday markaasay qaarkood haddana xadiidka saga ahaabay riwaayat lxadiid bilmacna macnay ku wariyeen waxay dhaheen sallaa ilaa shaatin canzadii bay macno kusii wariyeen markaas waxay dhaheen shaatuwa nabiga xaggeeda u tukan jiro baynahu bayn alqiblati qadr shaat aw shaatu hormarisin jiri markaa saga tasxiifkii baa halkaas sii maraya oo sii kala abtirsaday dayibkaa marka waxa la dhaha tasxiif macnawi baa la yihahdaa waa farbadan yahay oo amhiladaasi waxaa aad u soo arooriya tadriib raawiga tadriib raawiga amtilo fara badan oo ku saabsan tasxiifkaasuu keen keenaa taqsiimu alxaafid ibni xajar alxaafid ibnu xajar raximah llah isaguna musaxafka laba qaybood oo kale u qeybiyey hada wqad qasma alxaafiظ ibn xajar wuxuu u qeybiya taصxiifa taqsiiman aakhara qeyb kale fajacalahu qeybin kale ku dhuftay fajacalahu qismayn laba qaybood buu u sameeyey wahuma almusaxaf w musaxaf iyo muxaraf buu u kala qeybiyey almusaxaf maxaa la yihahda wahuwa ma kana tagyiru fihi binisbati ilى naqd xagga naqdi اlxuruuf haddii xagga dhibcihii musaaxim oo za muraajim muraajim oo ra musaaxim lagu bedelo nudqadii hadii la bedelo wuxuu ku magacaabay musaxaf buu ku magacaabay maca baqaa'i suurati اlkhad khadka suuradiisii iyo qaafka xarfihi way joogaan lakin dhibcihii buu iskhilaafsiiyey kaa musaxaf baa la dhaha bu xaafid almuxaraf bu asagana la dhaha qaybta labaadoo wahuwa ma kana tagyiru fihi binisbati ilaa shakli اxuruuf xarakadii wey shakli اxuruuf xarakadii baa taqyiir lagu sameeyey maca baqaa'i suurati alkhad khadka suuradiisi waa waa joogtaa laakiin xarakadii ayaa yaa maaratay taqyiir lagu sameeyey xarakadii ah, kordhawi iyo hoosdhawi iyo saa weeyaan labadaasu isagana uqeybiyey almuxaraf walmusaxaf musaxaf hal yaqdaxu ltasxiifu fi raawi qofkan raawiga ahe xadiidka noocaas u erinaya ee tasxiifinaya ama sanadkii ama matnigii ama macnihii ama lafdigii qofkan raawiga ah ma la daawici ma la daciifin karaa hal yaqdaxu tasxiifu tasxiifu madaciifini fi raawi raawi madaciifin wuxuu leeyahy waa la kala qaadi idaa shadara tasxiifu tasxiif hadduu ka soo fulo min araawi qofka raawiga ah naadiran xaala kowni naadiran ay xaalado gaar ah oo yar oo naadir ah ayaa laga maqlay isagoo marmarka qaar sida hadda ku dhacday oo kale abu muusa zac alcanasi nin wuxuu ahaa imaama oo fiqaa oo daabit u ahaa wuxuu ahaa eh, min ruwaati shaykhayn naadiran bay oga dhacday fainahu laa yaqdaxu ma ceebeynayso fii dabdihi xagga dabdigiisa ma dhaawacayso liannahu laa yaslam yani tasxiifka noocaas ahe yar laa yaslamu kama badbaado min alkhaطأi khaطأ iyo watasxiifi alqaliil ee yar axadun qof ka badbaado qof ka badbaada ma jirto khada yar qof ka badbaadi ma jirto dadku macsuum maaha marka khalad wuu dhici wa ida kahura dalika minhu lakin hadduu arrinkaa bato oo tasxiifkaa iyo khada'a iyo takyiirkaa u fara bato fainahu yaqdaxu wuxuu dhaawacayaa fii dabdihi dabdigiisi iyo xifdigiisii wayadulu wuxuu tusayaa calaa khifati dabdihi dabdigiisa iyo xifdintiisa inay khafiif tahay wa anahu laysa inuunan ahayn min ahli hada shani shanigan xadiidka ehelkeeda inuu kamid aheen kol hadduu khad isa farabato ayaa cadaanaysa sayulxafdi buu noqon asababu fi wuquuci raawi fi tasxiifi اlkaiir wuxuu leeyahay asababu sababta ku xumbaartay fii wuquuci raawi raawigu inuu ku dhaco fi tasxiifi اlkathiir tasxiif fara badan iyo khada fara badan inuu ku dhaco waxa ku xumbaana maxayti wuxuu leeya qaaliban maa yakunu sababu inta badan sababtu waxay noqotaa fii wuquuci raawi raawiga kudhicidiisa fi tasxiifi uu ku dhaco xadiidka inuu tasxiifiyo tagyiir ku sameeyo matnan aw sanadan xarakadii eh, ama nuqaadii huwa akhdu lxadiidi xadiidka inuu qaato marka horeba min buduuni lkutubi kutubta gudahooda wa suxufi iyo warqadaha asagaa sheekh isku sheekhba ma lahaba Ah, ninaan sheekh ba lahayn wey mudaalaco unba oga baxay adduunkii weligiiba arday ma noqoninba ah, yaahudu xadiida bimuduuni lkutub wasuxuf buu kasoo qaadan mudaalacsan marka dhansaar wey wa cadamu talaqiihi la kulan la-aan uu cilmigan xadiidka kala kulmay can shuyuukhi wاlmudarisiin shuyuukhdii iyo mudarisiintaba weliga kama wan qaadanin asaasiyaadkaas weliba oo ma lahaba waxa la yidhaahdo sheekh iyo sanad iyo marjac midna ma laha sababta keenaysa waa midaas marka asagaa sheekh isku ah marka khada iisaa ka badan sawaabkiisa walidalika sidaa darteed yaxadar alaimatu aimadu waxay ka digeen min akhdi lxadiidi xadiidka in laga qaato caman dad haadaa sida uu yahay shanuhum shanigooda qof aan ardaynimada soo marin oon sheekhba lahayn oo aan marjac iyo iyo masnad midna aan lahayn in wax laga qaato culimadu way ka digi jireen samuu lana rijaalakum ay jireen wa qaaluu waxay dhihi jireen laa yuukhadu lxadiidu lagama qaato min saxafiyin lagama qaato qof weligiiba aan xalqe iyo xernimo iyo sheekh aan weligii hoos fadhiisanin oo wax akrinaya yani gariib wey arintaas iyada waa qof marka meelahan wax ka bobowsaday oo carabiyada wax ku wadwato wey laa yuukhadu alxadiidu min saxafiyin bay dhahaan ay laa yuukhadu lagama qaado aman akhadahu qof ka qaatay cilmigan min asuxufi warqadaha akhdaahu akthar min sawaabi bay dhahan akhadahu akthar min sawaabi eh, ashharu musanafaati fiihi kutubta u badan laga alifay u mashhuursan atasxiifu lidaari qudni uu leeyahay islaaxu khata'i lmuxadithiin muxadithiinta khada'ooda la islaaxiyo khada'i baa iska leh abu sulaymaan tasxiifaat lmuxadithiin kitaab la yidhaahdo abi axmed alcaskari baa iska leh kutubtaasaa ugu mashhuursan buu leyahy kutubta laga alifay baabka asaga wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabi mxamed